بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في توحيد الأسماء والصفات مصنفك رحمه الله وحوليه عنوان كان caqiidada saxiixa ah ama muctaqadka saxiixa ah ee la ictiqaadiyo towxiidka allah asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxidnimadeeda ayuu cunwaan nooga dhigay marka horey waxaan uga soo hadalnay towxiid rububiya ayaynu ka soo hadalnay waxaanan towxiidkaasi ku sheegnay in la yidhaahdo towxiidun fi اlmacrifati wاlihbaati marka culimmadu inay laba isku daraan oo towxiid alrububiya iyo towxiid اlasmaa'i wasifaat ay mid ka dhigaan midka yani kalena qeybta labaadna towxiidun fi اطalabi wاlqasdi ayaan hore u soo sheegnay marka kan waa qaybtii labaad oo tuxiid arububiya la xidhiirtay oo ahaa qaybtii macrifada markii laga soo baxo qaybtii ihbaatka almacrifatu wاlihbaat marka la leeyahay tawxiid اlasmaaءi wasifaat ilaahay asmaadiisa in loo keli yeelo sifaatkiisana loo keli yeelo tilmaamaha uu leeyahay loo keli yeelo oon cidna loogu darin cid kale waxba loogu darin ayaa loo jeedaa waxay culammadu leeyihiin macnihiisu waxa weeyaan waa tansiihu اllahi can mushaabahati اlmakhluuqaati fii daatihi wa sifaatihi wa asmaa'ihi intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala loo yani musqaan oo dhan laga hufo inuu makhluuqaadkiisa shaabaho xagga daatadiisa ousan ay ka duwan tahay makhluuqaadka daatadooda xagga tilmaamaha uu rabbi leeyahay inay ka duwan tahay tilmaamaha ay makhluuqaadku leeyihiin xagga asmaada allah inay keligii u tahay ay ka duwan tahay asmaada makhluuqaadka leeyihiin waxayna uga dhigaan xad aayadda laysa ka milihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir oo shiikhana uu noo keeni doono allah subxaana wa tacaala uu leeyahay laysa ka milihi shay yacni axad alla la mid ah ma jiro shay shay la mid ahi ma jiro macnaheedu waa taa weeyaan marka towxiidkan oo towxiid اlasmaa wasifaat la yidhaahdo aliqraaru biana allaha bikulli shayin caliim wa calaa kulli shayin qadiir allah inuu yahay subxaana wa tacaala allah shay walba kulligii cilmiga u leh shay walba kulligii awoodda u leh inuu yahay musanifka marka ahlu sunnaha waxa ay ka ictiqaadsan yihiin dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdaa muctaqadkooda markuu tirinayay ayuu ku daray qaybtan qaybtii labaad oo looga dhigoon arkaynaa wuxuu leeyahay musanifka raximah اllahu wa jumlati ictiqaadi ahli sunnati waاljamaaca dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahda eenu hore usoo tacriifinay ictiqaadkeeda waxaa ka mid ah أنهم أهlu sunihii يثبituuna للahi تaعaaلى ma أثبته لنفسihi يثبituuna inay sugaan لilaahi alle tacaalى sareeye inay u sugaan maa أثبatahu wixii rabbi ou sugay linafsihi naftiisa uu sugay wuxuu allah naftiisa u sugay oo asmaa magacyo iyo sifaad ah in ay u sugaan dadka ahlu sunnaha ah wamaa shayna inay sugaan ahbatahu uu sugay maaguba lahu allah uu u sugay rasuuluhu sala allahu calayh waali wasalam rasuulka oo nebiyullaahi moxamedna wixii uu allah u sugay inay sugaan ayaa ictiqaadkoodii ka mid ah oo waa maxay wuxuu allah naftiisa u sugayo rasuulkana uu allah u sugay waxa weeye min alasmaa'i alxusnaa wasifaat alculaa min alasmaa'i magacyadii alxusna ee wanwanaagsanaa wa sifaati tilmaamihii sifooyinkii alculaa sarreeyey taa inaan ilaahay subxaana wa tacaala u sugno ahlu sunnuhu way u sugaan sida allah uu naftiisa ugu sugay rasuulkana uu allah ugu sugay ayay ugu sugaan oo siday tahay u daayaan weeyaan laa yatajaawasuuna ma gudbaanoo ma tallaabaan ahlu sunnihii alqur'aana kitaabka qur'aanka ah waalxadiida xadiidkii rasuulka ahaabita sugnaaday can rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam xadiidkii rasuulka ka sugnaaday iyo qur'aankii labadaas marna ahlu sunnuhu ma tallaabaan ma gudbaan siday tahay wixii qur'aanka rabbi ku sheegay ayay u maraan wuxuu rasuulka axaadiistiisii sugnaatay oo ku sheegay ayay u maraan ahlu sunnuhuna asagaa noo fasiri doono yacni ma taxriifiyaan ma tactiiliyaan oo ma halleeyaan macnihii maaragtay ma ta'wiiliyaan oo tafsiir baatila kuma fasiraan maaragtay takyiif iyo kayfiye uma sameeyaan sidaas allah u sheegtay sifaatkaasi iyo asmaadaas bay u daayaan marka baabu sifaat la joogo baabu sifaat baabu sifaat markii la joogo aayaadka qur-aanka ahee sifaatka ka hadlaahi iyo axaadiista nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay ee sifaatka alla ka hadashaahi laba arrimood unbay iska dul saaran tahay midka koowaad waxa weeye tansiihu اllahi caza wajal min mushaabahati اlxawaadii fii sifaatihi in allah laga nasaho laga hufo makhluuqiisa sifaadkooda inuu shaabaho in allah lagu wafo waa midka koobaad weeyaan rabbi inuusan makhluuqiisa shaabihin midda labaadna waxa weeyaan aliimaanu bikuli ma wasafa allahu bihi nafsahu fii kitaabihi wa wasafahu bihi rasuuluhu sala allahu calayh ali wasalam in la rumeeyo baaba sifaad markii la joogo wax alla wixii allah naftiisa ku tilmaamay kitaabkiisa qur-aankana uu ku sheegay rasuulkiisa uu allah ku tilmaamay oo axaadiistiisa uu ku sheegay in la rumeeyo siday tahay loo rumeeyo baabu sifaat markii la joogo aayaadka iyo axaadiista labada arrimoodana laka rabo sifadan ilaahay inaysan makhluuqa sifadeeda shaabihin in aan rumayno wuxuu rabbi isku tilmaamay siday tahay inaan u rumayno arrintaasaa la rabaa weeyaan hadalkaas markay culimmadu ahlu sunnahu ay leeyihiin yacnii way sugaan wixii allaah uu suga naftiisa u sugo rasuulka wuxuu allah u suganoo way sugaan marka la leeyahay waxay culummada ka diidan yihiin ay radinayaan dadka sifaadka ilaahay markii la sugo oo allaah asaga naftiisa wuxuu u sugay loo sugaahi u arka inay tashbiih tahay sidaa darteed odhanayo ilaahay baan ka hufaynaa ka nasahaynaa tashbiih baan ka nasahaynaa yani dadka inay ilaahay subxaana wa tacaala ay yani nasahaan ayay doonayaan markaasay nusuustii khilaafayaan ay ka tegayaan marka waxaa la rabaa allah isagaa naftiisa nooga cilmi badan rasuulka nebiyullaahi moxamedna allah isagaa nooga aqoonsho badan wixii ay noo sheegaan labadooda siday tahay inaan u rumayno baa la rabaa macnahaasay culimmadu ay ka hadlaan weeyaan walidaalika a'immada waxay ka soo guuriyaan yacni sheekha alimaamu albukhaari sheikhiisa oo la yidhaahdo nucaym bnu xamaad alkhusaaci raximahu اllahu tacaala hadal aada u qiimo badan ayay ibnu kafiir iyo keyrkiiba ka soo guuriyaan hadalkaasi waxaa ka mid a ah, isagoo radinaya dadka sifaadka ilaahay oo la sugaahi yani tashbiih ku tilmaamo khalqigoo loo ekeysiiyey maxaa yal ilaahay wejigou sheegtaa markaa weji u sugto durbadiiba dadka wax u soo degdegayo wejiga bani aadamka makhluuqaadku leeyahay aayad baa inta kuu taallo miqyaasahoo allah leeya laysa ka milihi shay adi halkaas inay kuu taallaa la rabaa sidaa darteed bay wejiga ilaahay oo dhanba ay bedelayaanay le bay ku fasirayaan sida aan ka hadli doonno biidn illahi tacaala taa marka sheikha isagoo radinaya wuxuu yidhi man shabbaha allaha bikhalqihi kafar qofka allah khalqigiisa u ekaysiiyaahi wuu gaaloobay qofka yidhaahdo allah wajigaygoo kale uu leeyahay waa gaalnimo waa kufri weeyaan markaasuu yidhi waman jaxada maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafar qofka diido waxa allah naftiisa uu ku tilmaamayna isna waa gaaloobay kufri buu ku dhacay maxaa yeele ilaahay wuxuu sugtay buu diiday isagana markaasuu yidhi walaysa fii maa wasafa allahu bihi nafsahu walaa rasuuluhu tashbiihun ma aha wixii allah naftiisa uu ku tilmaamay rasuulkuna wuxuu ku tilmaamaahi allah tashbiih ma aha lama yidhaahdo tashbiih oo khalqigoo loo ekaysiiye ma noqonayo markaasuu wuxuu yidhi faman ahbata lilaahi tacaala qofka allah sarreeye u sugaahi maa waradat bihi alaayaatu asariixa waxa ay aayaadka cadcad ku soo arooreen sariixa ahe eh muuqdo qur'aanka wixii ay ku soo arooreen sifaat ah aw alahbaaru saxiixa axaadiistii saxiixada ahayd waxay ku soo aroortay cala alwajhi aladii yaliiqu bijalaali illaahi asagoo weliba u sugayo qofkaasi wej ilaahay subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weyninkiisa mulaa'im u ahoo munaasib u ah ugu sugaahi qofkaasi wanafaa can illaahi tacaala allahna ka anfiyo u diidaahi annaqaa'isa waxaa xunxunkaahoo liito oo naqsiga ah nusqaanta u diidaahi qofkaas wuxuu leeyahay faqad salaka sabiila اlhuda axadkaasi wuxuu raacay wadadii hanuunka ayuu qaaday saasuu odhanaya marka ilaahay yani wax uu sugto rasuulkana u sugaao sifaat iyo asmaa'ihi tashbiih lama yidhaahdo qofka tashbiih ku sheegana sheikha kufri buu ku tilmaamay midda labaad allah qofkii u sugaahi wixii axaadiista iyo aayaadka ay ku soo arooreen qofkaasi dariiqii saxda ahaa ee hanuunka ayuu qaatay buu shiikhu odhanay asagoo marka shiikheenna sii wado darsigeenna wuxuu leeyahay yuhbituuna way sugaan dadka ahlu sunnaha alfaada daalika asmaadaas iyo sifaadka ishaarada halkaasaan u celinaynaa asmaadaa wan wanaagsan iyo sifaadkaasi sarsareeyaay alfaadooda lafdigooda siday tahay u sugaan wayaclamuuna wayna garanayaan macnaaha alfaadaas lafteeda macnaheeda ayay garanayaane cilmi u leeyihiin maxayna ku garanayaan fii lisaani alcarabi carabta luqadeeda ayayna ku garanayaan alladii luqadii lisaankii carabta ahoo nasala bihi lqur'aan qur uu ku soo degay yacni lisaanka waa luqadii carabiga loo jeeda qur uu ku soo degay lanna qur ilaahay luqa carabiga kusoo dejiyey wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi ruuxu اlamiin calىa qalbika bilisaanin carabiyin mubiinin sooma dhihin allah subxaana wa tacaala luqad carabiyahoo fasiixa ayuu rabbi ku soo dejiyey marka luqadda carabiga bay macnaheedu ku garanayaan ee qur'aanka alfaadda uu ka hadlay oo sifaadka ilaahay iyo iyo maaragtay maxaa la yidhaahdaa iyo asmaa'diisa waxaan la garanaynin ma aha waa la yaqaanaa way garanayaan wey laakiin ahlu sunnuhu hal mid bay iska tafwiidiyaan tiibuu musanifka noo sheegi wa yufawiduuna way tafwiidiyaan macnaheedu waxaa l tafwiid waxaa la yidhaahdaa allah garanay allahu aclam bimuraadii bidalika waxa la yidhahda wey ma garanayna bay yidhaahdaan alkayfiyata kayfiyada iyo habka oo lilaahi alla u sugnaatay tacaala sarreeye kayfiyada keliyahay tafwiidiyaan oo yidhaahdaan macnaheeda rabbaa la gooniyah annagu ma garanayno allah weji buu sheegtay hadda tusaalihii aan wadnoo kale wejigaas qur-aanku uu ku soo arooray wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam allah saasuu leeyahay yacni wejiga rabbi baa baaqi noqonayo wejhigaasi waxa waye laysa ka wujuuhina wejiyadeenoo kale ma aha waxaan leenahay waa wejhun yaliiqu bijalaalihi weji alla u cuntama weeye sidaasaan odhanayna laakiin xaqiiqadiisa kayfiyada waa habka uu yahay siduu yahay annagu ma garanayno ilaahay baa garanaya wa watacaala intaa keliya la tafwiidiyaa habka kayfiyadaa la tafwiidiya kayfiyatu sifaat nina ma garanayo allah baa la gooniya ambiy yani rususha iyo ambiyadu ma oga sidoo kaleeto malaa'igtuna ma oga alla keliya la gooniya kayfiyadaasi asagaa la gooni noqdo cid kale uu siiyo maleh weya maxaa yeelay lianna allaha tacaala allah sarreeye qad ikhtasa wuu la gooni noqday bihaa ay bicilmi اlkayfiya kayfiyada ogaanshaheeda asagaa la gooni noqday falam yuطlic ma uunan taalacsiininoo ma tusin calayha kayfiyadaasi habka ay tahay axadan qof oo min albashari bani aadamka ka mid ah ma uunan tusin weeyaan mana barin allah ma barin subxaana wa tacaala allah keliya hala gooni noqdo cid kalo ka warqabtaa himala marka ahlu sunnuhu alfaada way garanayaan waxaa la tafwiidiyo la yidhaahdo cilmigeeda allah garanina waa kayfiyada oo keliya weeyaan fahum ahlu sunnihii yantaliquuna way tegayaanoo ku soconayaan fii hada albaabi alkhatiiri baabkan khatarta ah oo baabul asmaa wa sifaat la yidhaahdo ahlu sunnuhu waxay ku tagaan ay ku soconayaan min ususin sharciyatin haabita aasaas usus asaasiyo oo sharci ah oo qur'aankii iyo sunnadii ku sugnaaday haabito ahoo sugan ayay maaragtay yacni ka intilaaqaan ay ka soo baxayaan ka imaanayaan weeyaan usustaasi ka soo dhaqaaqayaan yacnii aasaas oo allah iyo rasuulkiisu ay dhigeen bay ka intilaaqaan ay ka soo tagaan ay ka socdaan weeyaan man lazimaha qofka laazimo usustaasi siday tahay u qaato oo kitaabkii sunnadii ku sugan salima wuxuu ka badbaaday min alinxiraafi leexasho inuu inxiraaf ku dhaco oo xaqa uu ka weecdo ou ka leexdaa ayuu kofaas ka badbaadaya marka kitaabka iyo sunnadii aasaaska ay dejiyeen sharciga aha aad ka weecato dhinac u leexataahi markaas waxa weeye waad inxiraaftay laakiin inta aad ku taagan tahay inxiraaf badbaadaad ka tahay weeyaan saasuu musanifka uu u jeedaa weeyaan awalu daalika usustiibuu marka noo tilmaamaya oo sharciga ahay oo la doonayay inay dadka ahlu sunnuhu ku socdaan la rabo awalu dalika kan ugu horeeya usustaasi ihbaatu maa ahbatahu allahu linafsihi aw ahbatahu lahu rasuuluhu sala allahu calayh ali wasalam duuna ziyaadatin ow nuqsaan ihbaatu maa shay sugitaankii wey ahbatahu allaahu alla uu sugay linafsihi naftiisa uu sugay aw abatahu ama uu sugay shaygaasi sifadaa iyo isimkaasi lahu allah uu u sugay rasuuluhu sala allahu calayh waali wasalam rasuulkiisa uu sugay duuna ziyaadatin aw nuqsaanin ayadoonan ziyaadana jirin nusqaanna aysan jirin ziyaado iyo nusqaan midna aan lagu darin waxna aadan ku kordhin waxna aadan ka goynin sidaasaa la raba usustaasi in ila asaaska koowaad waa kaa weeya allah ma sheegtay waxaan haa siday taan u sugayna rasuulkiisa ma u sheegay haa ma sugnaatay haa sidaasaan u daynayna ziyaadana ku dari mayno naqsina ku samayn mayno wax ka goyn mayno maxaa yeele sababtu waa maxay liannahu arrinkuba waxa weye shaniguba laa axada qofna ma aha aclamu mid ogaansho badan billaahi tacaala allah sarreeye ka ogaansho badan min nafsihi alla naftiisa ka ogaansho badan allah isaga naftiisa naga yaqaano soo maaha cid anaga naftiisa allah yani e, garanayo naguma jiro yani maarata daatadiisa iyo naftiisa cid garanaysa laguma jiro isaga ayaa nagaga ogaansho badan naftiisa cilmina u leh weeyaan marka maadaama uu isagii naga ogaansho badan yahay wixii uu sheegtay siday tahay inaan u dayno weeyaan haddii aan ziyaado ku darno ama aan idhaahno maya saan ma ahana waa saan macnaheedu waxay noqonaysaa annagaa ka cilmi badan kana og allah naftiisa annagaa kaga aqoon badan ayay noqonaysaa wey kama qaala allahu tacaala siduu allah yidhi sarreeye oo fii suurati albaqara uu leeyahay qul a antum aclamu am illaah qul waxaa tidhaa nebiyullaahi moxamedow a antum ma idinka aclamu ogaansho badan am amase allahu allah ogaansho badan shay walba kulligi ilaahay baa nooga ogaansho badan weya naftiisana asagaa nooga ogaansho badan weya walaa axadda qofna ma aha aclama mid aclamu mid ogaansho badan bilaahi allah bacd allaahi alle wixii ka soo haray min rasuuli اlahi sal اla alيه wasalam rasuulka alle salawaatu اllahi wasalaamu calayh qof alle kaga aqoon badan wixii alle naftiisa ka soo haray ma jiro weeyaan asagaa noogu aqoon badnaa wey allah wixii ka soo haray rasuulka ugu aqoon badnaa weeyaan qaala allahu tacaala allah wuxuu leeyahay sarreeye wamaa yantiqu cani اlhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa rasuulkana wuxuu ku ogaado waa waxyi wey wamaa yantiqu nabigeenna kuma hadlo kama hadlo can ilhawa wuxuu asagu jecel yahay iskama sheego in huwa shayga oo nudqigiisa oo ku dhawaaqayaahi ma aha ilaa waxyun waxyi mooye wax kale ma aha waxyigaasoo yuuxa loo waxyoonayay nabiyllaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka allah rasuulkiisa allahna asagaa naftiisa nooga aqoonsho badan rasuulkana isagaa naftii alla nooga yaqaano nafta alla isagaa nagaga aqoon badan maxaa yeele isagaa loo waxyooday waxyiguna ku ogaadaa weye kaa marka qodobka koowaad waa maxay oo aasaaska ahlu sunnuhu ay ka intilaaqaan allah wuxuu naftiisa u sugay inaan u sugno rasuulkiisana wuxuu u sugay inaan u sugno ayadoo ziyaado iyo nusqaan aan ka ilaalinayn waa qodobka koobaad weeye athaani midka labaada usustii ka mid ihi oo ahlu sunnuhu ay ka intilaaqaan ay ka duulaan waxaa weeyaan tansiih اllahi tacaala allah hufidiisa la hufo laga nasaho laga dheereeyo can mushaabahati اmakhluuqaat makhluuqaadka asaga wixii u abuuray shaabihidooda ou shaabaho laga hufo laga dheereeya la yidhahdaa fii sifaatihi alla sifaatkiisa tilmaamaha rabbi uu leeyahay yani maarata dhexdooda inaanan khalqiga loo ekaysiinin sifaatka ay khalqigu leeyihiin bal in laga hufo baa la rabaa qodobka labaad waxaa weeye waa tansiih اllahi caza wajal can mushaabahat اlmakhluuqaati fi sifaat in sifaatka allah laga hufo khalqiga aan loo ekaysiinin marna ayaa la rabaa weeyaan ahlu dariiqadaasna way maraan muxuu ka raysanayaa marka sifadii ilaahay markii la sugo inuu qofku qalbigiisa durbadiiba usoo degto usoo degdego tashbiih inuu usoo degdega buu ka bogsoonaya maxaa yeelay allah nusqaan oo dhan baa laga hufaa weya sifaatulkamaal oo dhan ayaa rabbi loo sugaa qaala tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laysa ka milihi shayun ay laysa miluhu shayun icraabaad badanay kaartaas ku sheegaan laakiin sidaan ka dhigaynaa oo yacni sida ay dhahaan bimacnaa ziyaada loo jeedo oo laysa miluhu shay adoo yiroo kale la mid tahay laysa miluhu allo oo kale shay-un waxba maba ahanin wax alloo kale ah maba jiraba marka maxaa la anfiyey mushaabahat اmakhluuqa la anfiyey khalqiga inuu allo shaabaho ayaa la anfiyey maba u ekaan karaba shay ilaahay subxaana wa tacaala maalkiisa noqon karaa ma jiro wa huwa allah asamiicu alla maqal badan weeye albasiiru haddana arag badan weeyaan araggiisu iyo maqalkiisu aaday u badan yihiin haddana qaybta aayadda qaybteeda dambe allah naftiisa muxuu u sugay alsamcu waalbasar yacni meeshaas wax yar inaan ku istaagno wey laysa ka mili shay waa qaacidana la siiyey wa waxaana yacni maaragtay ahlu sunnuhu ay ka intilaaqaan aayaddaas la leeyahay laysa ka milihi shay-un alle oo kale shayba ma aho oo ma jiro weeyaan haddana ilaahay samci basar u sheegtay samcii basarkaan rabbi ou sheegay makhluuqaadka samci bani aadamka samci basar uu leeyahay samci waa leeyahay maqal waxbuu maqlaa basarna waa leeyahay marka qaybta hore culammada waxay yidhaahdaan oo laysa ka midlii shay-un taa waa raddun cala almushabbiha waxay rad u tahay dadka allah khalqigiisa u ekaysiiyo oo yidhaahdo lahu samcun ka samcii maqalkaygoo kale uu leeyahay lahu basarun ka basarii lahu wajhun ka wajhii lahu yadun ka yadii dadka ilaahay khalqigiisa u ekaysiiyo oo ku shaabaho ayaa lagu radinaya laleeyahay laysa ka mili shay marka yay rad u tahay qaybtaasi qolada mushabbihada la yidhaahdo oo khalqiga alla u ekaysiiyo waa kufaar wey kufri wey gaalnimo weeyaan wa huwa samiicu lbasiirna waxay rad u tahay waa raddun cala almucaila la yidhaahda dadka mucailada la yidhahda almucaila waxaa la yidhaahdaa dadka sifaatka ilaahay macnahooda diido waxay leeyihiin haddaan ilaahay samci iyo basar u sugno makhluuqaadkii samci iyo basar ay leeyihiin tashbiiha meesha ka imaanaya marka inaan idhaahno way laysa lahu samcun walaysa lahu basar maqalna ma laha yani maaragtay aragna male inaan idhaahno weeyaan kuwaasna ilaahay wuu radiyo wuxuu yidhi wa huwa samiicu lbasiir asagaa sugtay marka waa inaad tidhaahdaa ahlu sunnuhu waxay qabaan allah laysa ka milihi shayon waxay qabaan wahuwa samiicu lbasiir waxaa weeye samcuhu laysa ka asmaaci اlmakhluuqaati maqalkiisu maqalka makhluuqaadka oo kale ma aha maxaa yeelay bani aadamka makhluuqaadku wuxuu leeyahay maqal u cuntamo dacfigiisa iyo maskiinnimadiisa u cuntamo allahna wuxuu leeyahay saamci iyo basar jalaalkiisa iyo cadamadiisa u cuntamo annagana keenoo kalena aanan ahayn waad arkaysa sifaadka yacni qofka markuu aayaddaas halkaa miqyaaska ou dhigto wax badanuu ka bogsoonaya wax badanuu ka bogsooni uma baahnaanayo ta'wiilaadka ahlubidaca ay sameeyaan ama tactiilinta oo sifaatka la catilo oo macnaheeda la baabi'iyo uma baahanayo wuu ka bogsoonayaa allah wuxuu sheeganaya kalaamuu sheegani wuxuu rabbi yidhi wakallama allaahu muusa takliima allah nabiyulaahi muuse ula hadlay ahlu maaragtay dadka ahlubidaca sida nimankii jahmiyiinta ahaa oo shiikhii jahl ibnu safwaan oo jacd ibnu dirham la dhihi jiray iyo maarata madhabkii laga soo guuriyey wuu diiday maa kallama allahu muusa takliiman maxaa yeele haddii la yidhi ilaahay waa hadlaa makhluuqaad kaa hadlo bani aadam kaa hadlo mushaabaha ka dhalanaysa buu le khalqiga loo ekaysiiyo hadalkaasuu ohan jiray markaasaa allahna uu leeyahay kalaamka ilaahay wakallama allaahuda xataa waxay bedelaan allaahbay ka dhigaan way kor dhigaan muusaa bay faacil ka dhiganayaan wklama allaahu waay allaha hadlay faacilka axadka hadla waa allah ayagu waxay ku leeyihin wakalama allaha dheh kordhig maarata allahda ilaahay yani muusa la hadlay wey saa kole wakalama muusa bay leeyihiin qur-aankay xataa taxriifinayaan wey marka ilaahay kalaamuu sugtay bani aadamkana kalaamuu u sugay bani aadamka kalaamuu u sugay nabiyullaahi yuusuf markuu ilaahay ka warramayo falamaa kallamahu qaala inaka alyowma ladayna makiinun amiin sooma dhihin markuu hadlay oo boqorkii uu la hadlay wuxuu ka dhigay madax buu ka dhigay nabiyullaahi yuusuf caleyh markii maaragtay nabiyullaahi ciise hooyadii oo ka hadlayey markii ay yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki baqiya yani fa ashaarat ilayhi maxay dhaheen qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya see ula kalaamka bani aadamkiina waa loo sugay allana kalaam sugtay laakiin laysa alkalaamu kalkalaami waa inaa maskaxda laysa kamidhili shay inay kuu taallaa la rabaa kalaamkani ilaahay iyo kalaamka makhluuqu isma laha allah kalaam u cuntamo jalaalkiisa iyo cadamadiisa uu leeyahay xaqiiqadeedana anagu garanaynin yacni buu leeyahay sifo kasta sidaa inaa ugu sugtid weeyaan inaa ugu sugtid wey bani aadamkana mid dacfigiisa iyo maskinnimadiisa u cuntamo ayuu leeyahay wey allah xayaad sugtaa inuu nool yahay buu rabbi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum alxayi waa alla nool wey bani aadamkana ilaahay xayaat buu u sheegay yukhriju alxaya min almayiti wa yukhriju almayita min alxayi xayi baa makhluuqaadkiina loo sugaa alxayaatu waxaa weye laysat kalxayaati allah xayaato u cuntantaba uu leeyahay jalaalkiisa iyo cadamadiisa bani aadamkana miduu cuntantaba dacfigiisa iyo maskiinnimadiisa buu leeyahay weyaan halkaas marka yani sifaadkaasi hadduu qofku aayaddaa siday tahay dariiqii ahlu sunnuhu ay u mareen oo u maro wuxuu ka badbaadayaa tactiilinta iyo ta'wiilka iyo oo ah iyo taxriifka ayuu ka badbaadayaa weeyaan laysa ka milihi shay-un waxa weeye raddun cala wa huwa samiicu lbasiir raddun cala almucadila waa kugu filan weeyaan wa ilaa haddii aad yacni maaragtay aadan miqyaas ka dhiganin tiih qofku gelaya sida bacd mutaahiriin oo madhabka ashaacirada ah ay qabaan oo kale ay tawiiliyaan ayagoo muctasiladii nacab ayay madhabkii muctasilada haddana qaateen lanna madhabkii ibnu kulaab ayay maaragtay ku dambeeyeen ay wataan baa la yidhahda walidaalika kitaabka la yidhaahdo waa taqaanaan jawharta tawxiidka yani maarata uu sharxay ibraahim albayjuuri oo uu ku sharxay tuxfat lmuriidka la yidhaahdo sheekha ibraahim albayjuuri la yidhahdona uu sharxay wuxuu leeyahay waa gabay wey wuxuu leeyahay wakulu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warum tansiixan ou leeyahay nas kasta kulligii oo ku moodsiiyo tashbiih aad ka dareento inuu allah khalqigiisa u eg yahay awilhu buu le horta ta'wiil ku samee macnaheeda bedel oo doori macno kale ka dhig aw fawid ma iska tafwiidiyo waxaa tidhaa ma aqaan iska dheh warum tansiihan waxaanad ula qasadaa nasiihid ilaahay aa hufayso marka waxaa weeye tiihaasi dadku gelayaan meeshaas inta qaataan awilhu aw fawid warun tansiiha ayay sifaatka ilaahay oo dhanba intooda badan ay ta'wiiliyaan walidaalika ashaacirada kutubta markaa akhriso sifaatka allah ee tirada badan toddoba sifo keliya ayay sugaan toddoba sifo keliya ayay ka sugaan inta kale waa la ta'wiiliyaa way tawiilinayaan tawiili baa laleeyahy bedel waxaa keenay madhabkii ahlu sunnaha ayay khilaafeen faadka ay sugaan qudrada way sugaan alqudra way sugaan allah awoodda uu leeyahay way sugayaan iraadada oo doonista allah way sugaan samciga oo maqalkaa way sugaan basarkana way sugaan iyo aragga alxayaatu noloshana way sugaan cilmigana way sugaan kalaamkana way sugaan inkastoo kalaamka weli war ku jiro kalaamka laftiisa oo war ku jiro toddobadaa sifo unbay sheegtaan inta ka soo haray waa la ta'wiiliyaa cinda alashaacira dadka ashaacirada agteeda waa la tawiiliya oo maalan hadda allah wejiguu sheegtaan nari wejiga maxay ku fasiraan kutubta ashaacirada fiiriya markii wejiga ilaahay le ay daatuhuba u leeyahay daatadu daatow aadaya ma ogolo weji markii la yidhaahdo allah fawqiyada loo sugo oo maarata yakhaafuuna rabbahum min fawqihim allah inuu khalqigiisa ka sarreeyo ay tahay fawqiyadaa waxay leeyihiin wa attacaalii fi lcadama weyninkiisa ku sarreeyaabaa la odhanaya markuu ilaahay maji sheegto imaatan wa jaaa rabbuka wاlmalaku safan safaa ityaan uu sheegto oo leeyahay hal yanduruuna ilaa an yaأtiyahum اllahu fii dulalin min alhamaami markuu ityaan imaatan iyo maji ou sheegto waxay leeyihiin waa majiiu amrihi ayaa loo jeedaa majiiu amrihi ityaanu cadaabihi ayaa loo jeedaaba amarkiisa imaanaya ilaah imaanaya ma aha maxaa yeele majii haddaan idhaahno imaatanka bani aadamkaa yimaado ityaan haddii la yidhaha bani aadana imaanaya bay kuleeyihiin halkaasay la aadayaan waxay leeyihiin nusuulka nabiyulaahi moxamed oo u sheegay allah inuu u soo dego samaa dunya inuu usoo dego ulu leyl اakhiir xadiidkii mutawaatirka ahaa habeenka markuu saddex meelood hal meel ay ka hartaahi ow allah inta ilaa samaa'i dunya u soo dego ou yidhaahdo hal man yudcuunii faastakfira lah hal man yas'alunii faucطiyah yacni maaragtay hal man yastaciidunii fauciida qof imagan galaa ma jira qof wax weydiistaa ma jira oon siiyo qof maaragtay yacni ibaryaa ma jira oon ajiibo marka uu leeyahay ayay nusuulkaasi waxay leeyihiin waxa weeye waa nusuulu amrihi ama nusuulu lmalak ama wax lamida ku fasiraya tawiil oo maarata macnihii la hadlaynayo nusuustii dhan la taxriifinayo ayay sameeyeen qur-aanku ilahay wuxuu ku sheeganaya istiwa istiwa buu sheeganaya sida shiikuba noo keeni doono lafd listiwa istiwihii macnihiisay bedelayaan waxay leeyihin maya istiwahani ma aha bimacnaa irtafaca iyo calaa'i midna ma ahe waa bimacnaa istowla wey waa ka khaalib noqday wuu ka adkaaday saasoo kale hadalladaasi arimahan waxaa la rabaa marka in looga gudbo laysa kamilihi shayun wa huwa samiic basiir allah istiwaa yaliiqu bijalaalihi buu leeyahay iyo cadamadiisa laa kastiwaaina keenoo kale ma aha maxaa yeelay qur-aanka waad ku ogtihiin istiwaa bani aadamku waa loo sugaa allah qur-aanku wuxuu leeyahay alraxmaanu cala alcarshi istawa bani aadamkan makhluuqaadkan ilahay waa u sugaa weeyaan wuxuu allah leeyahay faida stawayta anta waman macaka cala alfulki nabiy nuux faida stawayta anta waman macaka cala lfulki baa laleeyahy waxaa laleeyahay litastawuu calaa duhuurihi uma tadkuruu nicmata rabbikum istiwaa baa bani aadamkii loo makhluuqaadkii loo sugaa istiwahan bani aadamka uu leeyahay iyo kan alla waa kala duwan yahay isku mid ma aha waa inaad mar walbaba laysa kamilihi shay-un halkaas ay kuu taallo aayaatu sifaat markaa joogtid weeyaan tansiihna inaad ula qasudid baa rabaa weyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi walam yakun lahu kufuwan axad soo ma jeedi yani tansiiha walam yakun ma usan ahaanin axadun qofna kufuwan mid kuf u ahoo u dhigmo oo la mid ah lahu allah axad alla la mid ah ma jiro weeyaan subxaana wa tacaala waa laysa ka mili shaydii oo kaleeto bay la mid tahay weeyaan labadaas waa macnihii labaad wey asaaskii labaad wey ahaaliu aasaaskii saddexaad waxa weeye cadamu muxaawalati idraaki kayfiyati ifaatihi cadamu muxaawalati idraaki kayfiyati sifaatihi sifaadka alle habka ay yihiin iyo kayfiyadooda haleelideeda aad haleeshood garashada aad garataahi isku dayidda aada isku dayaysaahi la-aanteeda weeye inaadan isku dayin macnaheedu waxa weeye inaadan isku dayin yacnii aadan marna aadan maskaxdaada gelinin sifaadka alleh kayfiyadeeda iyo habka ay yihiin ogaanshaheeda inaadan marna maskaxdaada gelin maxaa yeele waa soo marnay ahlu sunnaha waxa ay tafwiidiyaan oo yidhahdaan allahu aclam waa kayfiyada oo keliya weyaan waa kayfiyada keliya weya marka ha raadinin ilaahay baa la gooni noqday horaa usoo marnay inuu alla keliya la gooni noqday marka sifada ha raadinin kayfiyadeeda ahlubidca lagu yaqaana waa min sifaati ahlilbidac aarka imaamu maalik mashhuurkana ka ah salama iyo dad badan laga wariyo yacni ayaa waxaa jira imaamu maalik baa u yimi markaasuu wuxuu ku yidhi yani ya abaa cabdillaahi ina allaha subxaanaه wa tacaala yaquulu alraxmaanu calى alcarshi istawaa kayfa istawaa yani imaam maaligo allah baa wuxuu qur-aanka ku leeyahay alraxmaanu cala alcarshi istawaa seebow marka ilaahay carshigiisa oo ugu istawooda buu leeyay istawihiisa waa sidee kayfa istawaa buu yidhi imaam maalig itou carooday oo aad maaragtay madaxa raariciya dhidid ka soo daatay kelimadaas oo kayfiyada alloo la weydiinaayo dambiga ninkaas uu gala cadab intuu la egyahay intuu aad uga carooday uga xanaaqay ayuu madaxa hoos u dhigay ilaa markii dambe uu madaxa inta kor u soo qaaday yidhi alistiwaau macluumu waa la garanayaayo qur'aankii iyo sharcigii iyo luqadii baa lagu yaqaana wاlkayfu majhuulun kayfiyaduna cid garanaysaah ma jiro waa laga jaahiliyo ilaah baa la gooniya markaasuu yidhi wاliimaanu bihi waajibun in la rumeeyana istiwaha waa waajib inuu ilaah istiwo leeyahy inaan rumaynana waajib wey wasu'aalu canhu bidca in la weydiiyo la yidhaahdo kayfa la yidhaahdo sifadiisa seebay u eg tahay waa bidca buu yidhi markaasuu yidhi wamaa araaka ilaa saaxibu bidca inaad tahay nin mubtadica mooye wax kale ku arki maayo buu yidhi markaasuu amroo yidhi iga saara majliskayga iga bixiya sidaa loo saaray marka kayfiyada lama weydiiyo maxaa yeelay allah iskale ha isku dayin marka hadalkaas aasaaska saddexaad oo musanifka noo sheegay waa cadamu muxaawalati idraaki kayfiyati sifaatihi alla sifaatkiisaan kayfiyadiisa raadinayaan hadhihin marna ha raadinin maxaa yeele kayfiyada wax la garanaya ma aha habka uu yahay intii aan hadda tirinaynay majiica ilaahay imaatankiisa siduu yahay nusuulkiisa sow yahay istiwihiisa sow yahay sifaadkiisa kaleeto sida ay yihiin ma garanayno adiga kayfiyada tafwiidi laakiin inta kale inaad sugtid baa lagaa rabaa wey qaala tacaala allah wuxuu yidhi yacni kayfiyada inaanan la ogaan karaynin allah sifaadkiisa kayfiyadiisa inaan la ogaan karaynin buu kuu sheegi walaa yuxiiuuna bihi cilmaa walaa yuxiiuuna ma koobaan dadkii makhluuqaadkii bihi ay bilaahi allah cilman ogaansho kuma koobaan marka maba ogaan kartid ba rabbi subxaana wa tacaala cilmigaada miyaa rabbigaada koobi karaa allah oo iska kaaye qariye subxaana wa tacaala marka ma maarata cilmi kuma ogaan karno wa qaala allah wuxuu leeyahay fii suurati maryam wuxuu leeyahay hal taclamu lahu samiya hal taclamu ma og tahay oo ma garanaysaa lahu allah ma iyaad u garani samiyan mid maarata ku magaca soomaaliga sami baa sami baa la qofka qofka la magaca samigay waayabaad odhan samiyan qof asaga la ku magaca la mid ah miyaad garanaysaa weeyaan ma jiro weeye allah oo kale axad ah ma jiro marka mar hadday sidaa tahay kayfiyadiina ma garan kartid cilmi kuma aadan koobin rabbi axad lamidana ma taqaanid oo ku miaaliso waa iska kaa xijaabay marka waxaad tidhaahdaa siday ahlu sunnaha kayfiyada alle u tafwiidiyeen adigana u tafwiidi waxaad tidhahdaa ilahay baa garanaya subxaana wa tacaala fa min sifaatihi tacaala allah sifaatkiisa waxaa ka mid ah maa nasa allahu tacaala calayhi wixii allah subxaanahu wa tacaala ou caddeeyey oo الرحمن على العرش استوى وكاس ايدي ونوكي الرحمن الله رحم حريست بدنا استوى وكر نقضي على العرش عرش وكر نقضي الله ايداس وكشيكتي سبحانه وتعالى ايداس ايا صفات او عديه كمد اه ولبا حلكيبو كو يري انه عرشيسا ككر نقضي halkan aayada fi suurati taaha ku jirta kaliya maahe fii mawaadica meelo badan oo min alqur'aani qur'aankii ka mid ah ayuu alla ku yidhi subxaana wa tacaala qur-aanka fiirihii ku noqda ilaa toddoba suuradood ayuu allah subxaana wa tacaala ku sheegtaa aayaddan suuratu taaha ku jirto alraxmaanu cala alcarshi istawa suurat alacraaf ka soo bilow suurat alacraaf ka soo bilow waxaa ku xijisaa suuratu yuunis waxaa ku xijisaa suurat alracdi waxaa ku xijisaa suuratu taaha waxaa ku xijisaa suuraة الfurqaan waxaa ku xijisaa suuraةu alamiim الsajda alamiim tanziil الsajda yani maarata suura suuraةu alamiim الsajda la yihahdaa soomaalida aljurzi oo u akhriya saasay dhahay waxaa ku midda toddobaad suuraة اlxadiid toddobadaa suuradood ayuu allah yani mar walbaba uma اstawىa calى اlcarshi buu leeyahay marka samaawaadkii ardada abuuray ayuu uma اstawىa calى اcarshi carshigiisuu ka kor noqday buu yidhi markaasuu shiikha isagoo noo sii wado yacni toddoba suuradood buu rabbi ku soo celceliyey subxaana wa tacaala liahamiyatiha baad garanaysaa allah inuusan khalqigiisa ku dhex jirin ee uu ka sarreeyay bay tusinaysaa wey fa yustafaadu minhaa aayaadkaas waxaa laga faa'iidaysanayaa ihbaatu istiwaa'i illaahi cala alcarshi allah yacni ka kor noqoshadiisa carshigiisa uu ka kor noqday sugitaankeeda la sugo istiwaaan yani kornoqosho oo xaqiiqiyan oo dhab ah oo xaqiiqo ah yani maarata in loo sugo nacrifu aan garanayno weliba macnaahu macnihiisa aan garanayno oo istiwaha xagga luqadii sharcigii baa ku naqaanaa wanajhalu aan ka jaahilna oonan garanaynin kayfiyatahu habka uu yahay culuwigaas iyo istiwahaas istiwahaas habka uu yahayna aan ka jaahilna oonan garanaynin sidaas baa nala ka raba oo laga faa'iidaysanaya aayaddaasi weeyaan markaasuu shiiku culowgii macnihiisa istiwihii buu noo fasiray famacnaahu macna alistiwaa istiwaha macnihiisu waxa weeye alculuwu walirtifaacu alculuwu sarayn iyo walirtifaacu kor noqosho baa la yidhahda sarayntaa la yidhaahdaa ayaa macnahaasaa la yidhahda bidaa arrintan inay alistiw istiwuhu alculuwu walirtifaac uu ku yimaado baa jaaءa lisaan اcarabi luqadii carabtana sidaasay ku timid istiwah inuu yahay bimacnaa irtafaca wacala inuu yahay waاtafaqa ay isku waafaqeen calىa hada اlmacna macnahan oo istiwuhu inuu leeyahay macnihiisu yahay alculuw wاlirtifaacu ayaa waxaa isku waafaqay ahlu sunati wاljamaca dadka ahlusunna wاljamaca ayaa isku waafaqay idan qofka alistiwa markii la yidhaahdo istowla ku fasiraahi alsunihii waa ka baxay kuma jiro laysa min ahli sunna bal wuxuu ka mid yahay min ahli اbidac ayuu ka mid yahay lanna muctasilada ayaa qabto jahmiyadaa qabto iyo waxa lamidka ayaa qabaan dadka ahlu sunnuhu arrintani ma qabaan weyaan ama kayfiyatu hada اlistiwaa'i istiwahan habka uu yahay qaabkiisa kor noqoshadan rabbi oo carshigiisa ka kor noqday qaabka uu yahay falaa yaclamuhu ma garanayo oo ma oga ila allahu alla mooye waxdahu keligii laa shariika wadaagsina lahu alla uguma sugnaanin ogaanshahaas lala ogaado cid la wadaagsatayna ma jirto weeyaan alla keliya hala goori ah marka dadka ahlu sunnaha ah macaani badanay ku fasiraan hadda shiikhu alculuw walirtifaac buu noo soo guuriyey laakiin macaani dhowra ayay culammadu ku fasiraan waxaana soo guurinayo alimaam ibnu اlqayim ayaa kitaabkiisa la yidhaahdo alkaafiyat الshaafiya fi اlintisaari lilfirqati الnaajiya kitaabkaas la yidhaahdo waa qasiido aad u dheer wey oo shiikhu leeyahay ibnu qayim اljawsiya uu leeyahay ayaa la yidhaahdaa alkaafiyat الshaafiya la yidhahda oo ugu gargaarayo lilfirqati الnaajiya oo ugu gargaaraya dadka ahlu sunnaha ayuu ugu gargaaraya firqa naajiya la yidhahda markuu tirinayo ahlu sunnaha cibaaraadka ay istiwaaha u isticmaalaan wuxuu leeyahay walahum cibaaraat calayha arbacun qad xasalat lilfarisi الطacaani wahiya istaqara waqad calaa waqadir tafaca aladii ma fiihi min nukraani wakadaka qad sacida aladii huwa raabicun waabuu cubaydata صaaxibu الshaybaani yakhtaaru hada اlqowla fi tafsiirihi أdrى min الجahmiyi bاlqur'ani والأشcariyu yaqulu tafsir اstawى bxaqiiqaةi اstawlى min الbuhtaani wahuwa qowl أhli الاctizaali waqowlu at baacin ljahmin huwa duu buطlaani yani hadalkaas ayuu gabayadaas ku tirinaya wuxuu leeyahay walahum waxay leeyihiin dadka ahlu sunnaha ah cibaaraat arbacu calayha istiwahan lafdiga la yidhaahdaa waxay leeyihiin cibaarooyin oo calayha aar afar cibaaro bay leeyihiin buu leeyihi afar cibaaro afar arrimood buu ku sheegaa taasoo qad xasalad u xasishay lilfarisi acaani qofka fariska fardafuulka aad u yaqaano bimacnaa caqiidada iyo ahlu aad u garanaya buu ujeedaa ninkaasoo kale waa nin faris oo kale u ka dhigan yahay nin sifaatka ilaahay iyo caqaa'idka ahlu si fiican u yaqaan wahiya waxaa ka mida wahiya waxaa weeye afartaa cibaaro istaqara waa lagu fasiraa wuu sugnaaday waqad calaa wuu kor noqday calaadii waa ti hadda aan ka hadlay culuwiga tusinay waqad irtafaca irtafacaduna waa ti hadda aan sheegaynay wey alladii maa fiihi min nukraanin yani macaanidaasoo wax inkiraada aysan ku sugnayn saddex macnoo noo sheegay wakadaaka waxaa la mida qad sacida allah wuu kor noqday wuu maarata wuu kor noqday alladii wuxuu leeyahay huwa raabicun midka afraad ah qowlka afraad ah sacidadaa qowlka afraada buu leeyahay markaasaa saciidadan abu cubayda oo saaxibu shaybaan la yidhaahdo ayaa tafsiirkiisa ku dooranayo asagaana wuxuu leeyahy adra min aljahmiyi biqur'aani ninka jahmiga abu cubayd oo saaxibu shaybaana ayaa yani kaga ogaansho badan xagga tafsiirka qur'aanka isagaa kaga aqoon badan buu leeyahy wuxuu leeyahay midka ashcarigana yaquulu wuxuu oranayaa tafsiir istawa istawaa tafsiirkeeda markuu fasirayo bxaqiiqati stawla buu ku fasiraa stawla ayuu ku fasiraa stawla bimacna alhalaba waa uu qaalib noqday oo kale stawla wuu ka adkaaday oo kale ayuu ku fasiraya markaasuu leeya min albuhtaan waa hadal been aho masabidaada wey stawla luqadda ma lagu fasiro culammadana waa diidi jireen weeyaan hadalkaas yaa iskale stawlaada wa huwa qowlu ahli اlictizaali dadka ahlictizaalka iyo qowlu atbaaci lijahm bn safwaan dadkii raacay ayaa qabaan buuliya oo duu butlaanin u saaxiibka ahaa ayaa qowlkaa iska leh muctasilada iyo jahmiyeenta qaba buu leeyahay ashaaciradana macnahaasi ku fasira walidaalika culammada waxay yidhaahdeen laamta oo ay istowla ku daraan laamta istowlaada laamay ku dareen istawa laamay ku dareen soo ma jeed laamu istowlaa oo cinda aljahmiyiin jahmiyada iyo muctasilada iyo waxay la mid tahay leeyihin kanuun kanuun alyahuudi kanuun اxintati cinda اyahuudi bay leeyihin yahuudda markii la yidhi udkhulu اlbaaba sujadan waquluu xita waxay ku bedeleen xintatun bay ku bedeleen nuunay ku dareen xita ilaahay dembiga naga hoogi baa la yidhi dhaha markaasay nuun ku dareene xinta yidhaahdeen marka xintadii nuunkii ay ku dareen oo kale yahuudda ay ku ziyaadiyeen bay kuwana la mid tahay baa laleeyahy laamta ay ku ziyaadiyeen yacni qoladan ay ku istiwaaha la yidhaahdo shiikha macnaha uu noo sheegay iyo macaanidaas ahlu sunnaha ka sugnaatay intaas baa daliil loo hayaa oo loo helayaa oo ahlu sunnihii ka sugnaatay iyo salafkeenni ridwaan ullahi calayhim weeyaan wa min dalika ayda waxaa ka mid ah arrintaa sidoo kale qowlu ullahi tacaala alle hadalkiisii ina allaha alle kaana samiica alla maqal badan buu ahaaday basiiran arag badan ayaa ka mid ah weeyaan marka ayadana maxaa laga faa'iidaysanaya wuu noo sharxay musanifku fayustafaadu waxaa laga faa'iidaysanaya min hadihi alaaya aayaddan oo in allaha kaana samiican basiirana iyo wanaxwiha aayaadka la mid ihi ihbaatu sifati samci lilah sifada layidhaha tilmaamta asamci layidhaha maqalka sugitaankeedu allah loo sugo ayaa laga fahmaya wasamcuna samci maxaa la yidhahdaa xagga luqada carabiga fii luqati alcarab luqadda carabta waxaa loogu yaqaanaa idraaku laswaati sawdka oo la haleelo oo aada maqasho ayaa la yidhahdaa samciga la yidhaahdaa sidaa darteed allah maqal samci oo yaliiqu bijalaalihi buu leeyahay u cuntamo kayfiyadiisana aanan aqoonin annaga aanan garanaynin laakiin macnihiisa aan naqaano samci oo idraaku aswaat la yidhaahdo inuu wax maqlo ayaan maaragtay aan u sugaynaa rabbi subxaana wa tacaala kayfiyadana waa tafyiidinaynaa ma naqaana baan leenahay waana samci asaga u cuntano oo maqalkeennoo kalena aanan la mid ahayn weya fanuhbitu lilaahi alla waxaan u sugaynaa tacaala sarreeye samcan maqal ayaan rabbi u sugaynaa yudriku bihi ou ku haleelayo alaswaata oo ku maqlayo sawdka aswaada makhluuqaadkiisa oo ku maqlo maqalkaasoo laa yushbihu shay-an wax aanan shay u ekaanaynin min khalqi illaahi alla khalqigiisa aan u ekaanayni wanufawidu waxaan tafwiidinaynaa oon leenahay garan mayno aan odhanaynaa kayfiyata daalika yacni maqalkaas habka uu yahay iyo qaabkiisa lilaahi allaan u tafwiidinaynaa tacaala sarreeye alla un baan kayfiyada u tafwiidinaynaa allah garanaya baan leenahay anagu ma naqaano qaabka uu yahay falaa naquulu ma odhanayno kayfa yasmacu yacni lafdiga ayaa maaragtay oo shiiku tilmaamaya kayfa yasmacu seebow ilaahay u maqlaa habkee qaabkoo u maqlaa ma garanayna annaga ilaahay subxaana wa tacaala isagaa garanayo isagayna u gooni tahay wey walaa nakhuudu mana dhexgelayno fii daalika arrinkaas ma dhex dabaalanayno wey id maxaa yeelay lam yutlicnaa nama taalacsiinin oo nama ounan tusin tabaaraka wa tacaala allah nama taalacsiinin tabaaraka khayrkiisu farabadaye watacaala sareeye calayhi kayfiyadaa rabbina ma uunan tusin bal ista'ara wuu la gooni noqday jalla jalaaluhu allah weyninkiis jalla wacala jalla weynaaye wacala sarreeye allah la gooni noqday bicilmihi samcigaasi iyo maaragtay istiwahaas ogaanshihiisa allah la gooni noqday marka wax uu rabbi la gooni noqday maxaan u raaraadinaynaa kayfiyadeeda ma raadsanayno wey wahaakada albasaru maadaama aan samcigii ka hadalnay ayuu haddana basarkii noo sheegaya wahaakadaa sida aan samciga maqalka uga soo hadalnay buu albasaruna yahay aragga allana sidaasoo kale wey waxa weeye idraaku lmar'iyaati waxyaalaha la arko haleelidooda arkidooda la arko ayaa la yidhaahda arrintaasna waxay kamaa abata fii saxiixi muslim kitaabka saxiix muslim ayay ku sugnaatay can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu abu muusa alashcari baana maarata xadiidka rasuulka ka wariyey ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam qaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha laa yanaamu walaa yanbagii lahu an yanaam yakfidu lqista wayarfacu yurfacu ilayhi camalu lleyli qabla camali nahaar wa camalu nahaari qabla camali lleyl xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi ina allaha alleh laa yanaamu ma hurdo maxaa yeele hurdada waa shay naqsiyo wey ilaahna looma nisbeeyo waa nusqaan qofka idraagiisii iyo dareenkiisi o dhan baa tegaya marka ilaahay looma nisbeeyo wey ina allaha laa yanaam laa ta'khuduhu sinatu walaa nawmu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala lula xataa ma qabata iyo gamaaniye midna weyaan walaa yanbaqii lahu suuragalna uma aha mana ka mana jaa-isna ma aha an yanaama inuu rabbi hurdo wax suuragal ka ahna ma aha ilaahay subxaana wa tacaala hoos dhigaa alqista yani maaragtay yakfid اlqista wayarfacuhu macnaha adoo yiroo kale weeye yakfidu bicadlin wayarfacu bicadlin yacni ilaahay markuu wax hoos u dhigayo cadaaladuu ku hoos dhiga markuu shay kor yeelayana cadligiisa ku kor yeela subxaana wa tacaala weeye yurfacu waa la kor yeelaa ilayhi allah baa loo kor yeelaa camalu leyli addoommada camalka ay habeenkii sameeyaan habeenkii ay qabtaan ayaa la kor yeelaa oo malaa'igtiibaa qaado qabla camali nahaar maalinta camalkeedii intaynan samaynin ayaa kan habeenkii la hormariyaa wey wa camalu nahaari ayaa la kor yeelaa wey wa camalu nnahaari maalinta camalkii addoommadu ay sameeyeen ayaa rabbi loo kor yeelaa qabla camali leyli habeenka dambe intaysan camalkoodii samaynin yaa maalintii la hormariyaa wey yacni alla loo kor yeelaa marka halkaa waxay kutusaysaa yurfacu ilayhi allah inuu khalqigiisa ka sarreeyo allah loo kor yeelaa baa la yidhi halkaa ilaahay inuu fowqa carshigii yahay ayay tusinaysaa carshigiisa uu ka sarreeyo laakiin aynan ahayn sida jahmiyadu ay dhahaan allahu mawjuudun fii kulli makaan inaysan ahayn allah meel walba uu jooga inaad tiraahdo sax ma aha meel walba haddaad tiraa meel waxaa noqonaya calooshaada waa meel yacni masqulaha waa meel qashinku waa meel waxyaalaha xunxun oo dhan ilaahay looma nisbeeyo subxaana wa tacaala allah khalqigiisa uu ka sarreeya subxaana wa tacaala wey culuw irtifaacu leeyi xijaabuhu allah xijaabkiisu annuuru nuur weeye oo dadka iskaga xijaabay dadka wuxuu iskaga qariyey waa iftiin iyo nuur buu iskaga qariyey low kashafahu hadduu rabbi faydi lahaa nuurkaasi oo nuurkaa uu faydi lahaa oo khalqigu u tajallin lahaa la axraqad waxay gumi lahayd subuxaatu wajhihi wejigiisa nuurkiisa wejiga alla nuurkiisa iyo jalaalkiisa iyo cadamadiisu waxay gubi lahaayeen mantahaa inta uu u dhammaaday ilayhi yacni shaygaba basaruhu araggiisa meeshuu ku dhammaado oo min khalqihi ah macnaha makhluuqoo dhan buu ixaatayn lahaa weeya makhluuqoo idil ayaa guban lahaa ilaa ilaahay subxaana wa tacaala araggiisa ixaatu ku sameeyey khalqigo dhan soo maa wuu ixaataeyey waa koobay marka hadduu xijaabkaa faydi lahaa nuurkaas ilaahay baaba gubi lahaa oo eber dhigi lahaa khalaa'iqdii wax xari lahaa ma jirin alimaam اnawowi fii sarxi muslim markuu xadiidkan markuu sharxayaa wuxuu leeyahay wاlmuraadu biman taha ilayhi basaruhu waxaa loo man taha ilayhi basaruhu jamiic almakhluuqaati baa loo jeeda idil laana ilaahay baa ixaateeyey lianna basarahu alla aragiisa subxaanahu sirre nusqaanoo dhan ka muxiitun bijamiici اlkaa'inaati wax alla waxa makhluuq oo dhan buu hareeyey oo koobay uu hareereeyey waana koobay weeye wاtaqdiiru waxay noqonaysaa marka lasoo qadaro xadiidkan macnihiisa low zaala almaanicu waa imaamu nawowi hadalkiisii baan akhrinaya low zaala almaanicu hadduu kan mancinayo joojinayo min ru'yatihi aragtida alle waxa ka reebayaahi oo hadduu meesha ka bixi lahaa oo nuurkii ah hadduu meesha ka bixi lahaa wahuwa alxijaabu almusamaa nuuran waa xijaabka nuurka lagu magacaabaye watajallaa oo u banbixi lahaa allah likhalqihi khalqigiisa oo u banbixi lahaa axraqa wuxuu gubi lahaa jalaalu wajhi wejigiisa nuurkiisa iyo weyninkiisa jamiica makhluuqaatihi makhluuqaadkiisa dhammaanteed baa wada kolci lahaa guban lahaa laakinahu muxtajibun allah uu iska xijaabo waa iska qariyey can khalqihi khalqigiisa iska qariyey bianwaari cizihi wa jalaalihi nuurkiisa oo cizigiisa iyo weyninkiisa iyo sharaftiisa nuurkeeda buu rabbi iskaga qariyey khalqigiisa ee haddau isku muujin lahaa waa maaragtay yani khalqigoo dhan baa guban lahaa waxayna xadiidkan uu la mid yahay aayadda uu rabbi leeyahay markii nebiyulaahi muuse allah uu codsaday oo weydiistoo yidhi yani maaragtay allahyo waxaan rabaa inaan ku arko allah muxuu yidhi qaala lan taraani ima arkaysid adduunka igu arki walaakin indur ila ljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraani buurtaa fiiri weyninka badan haddii markaan u tajaliyoon istusaahi meesha ay ku sugnaataa markaasaad ay arki doonta yani shay mustaxiila lagu xiraya shay mustaxiila inaan allah adduunka lagu arkaynin wey falama tajalaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa markuu allah oo u tajalli allah markuu istusay buurtaasi jacalahu dakkaa buurtii mid burburtay markaasaa nabiylaahi muusa meesha ku sooxay weeye falama tajalaa rabbuhu liljabal yajcalhu daka waqara muusa saciqa falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awalu lmuminiin culammadu waxay ku basiraan anaa muminiinta kan ugu horaynayo noqonaya aanan ku su-aalaynin rumaynayo rumaynayo inaan adduunka lagugu arkaynin lagugu arki karaynin marka macnahaas w haddii ilaahay khalqigiisa u tajalli lahaa istusi lahaa makhluuqaadka dhan buu araggiisu baabi'in lahaa nuurka wejigiisa baabi'in lahaa wey fanuhbitu lilaahi allah waxaan u sugaynaa basaran arag baan u sugaynaa xaqiiqiyan oo dhab ah yudriku ou alla jala jalaaluhu allah uu ku haleelayo bihi araggaasi almubsiraati waxyaalaha la arko uu ku haleelayo ilaa ana kayfiyata haada albasar basarkan oo aragga rabbi habka uu yahay qaabkiisa iyo kayfiyadiisu laa naclamuhu anagu ma garanayno ilaa laakiinse ana kayfiyatahu ana kayfiyata hada albasari basarkaanu aragga rabbi habka uu leeyahay laa naclamu anagu garan mayno wainamaa naclamu waxaan ognahay oo garanayna maa callamana allaahu alla wixii ouna baray biqowlihi hadalkiisa ou nagu baray laysa ka mili shay wahuwa samiicu lbasiir aayadda aanu soo marna wey laysa miluhu shay-un wahuwa samiicu lbasiir fa haadihi midani amilatun tusaalo weeye min ariiqati ahli sunna dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdaa wadadooda ariiqa ay mareen tusaalo laga soo tusaalooyin laga soo qaado wey oo fii asmaa illahi tacala wa sifaatihi allah asmadiisa tacaala sareeyay iyo tilmaamihiisa ku sugna ahaa yani maaratay yani dhexdooda ahaatay weeyaan tusaale aan asmaadii iyo sifaatkii ka soo qaaday weeyaane waa tusaalean ku siiyo laakiin kutub badan baa laga qoraa kutubta yani axaadiistao dhan kitaab الtwxiid bay wada leeyihiin waad ogtihiin kutubo gooniya ahlu sunnaha yani maarata caqaa'idkooda ay ku qoraan weliba markii ay jahmiyadii soo baxeen iyo muctasile iyo qadariye iyo murjice iyo jabriye mar ay soo baxeen oo sifaadka allah subxaanaه wa tacaala ay dhex galeen markaa kabacdi bay culummada inay bayaanayaan ayay kutubtooda caqaa'idka ay ku maaragtay ku sheegeen kutubtaan kitaabka hore ugu soo ishaarna muqadamadiisana waa ka mid weeyaan hada wbilahi towfiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamedi ali sb